bismillaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sideedaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn cidda guursanaysa falaa tacduluuhunna ha diidina ha u diidina wey an yankixna inay guursadeen ha karsoojsanina aswaajahunna idaa taraadaw baynahum dhexdooda markay iskaga raali noqdaan bilmacruuf ذلك كاس أي يوعد ذلك كا يوعد وحا لقواننا يا به أمركا من با لقواننا يا كان هذا منكم حال وذك إذ كم ذي يؤمن من رمينا يا بالله ألا رميصا إيا واليوم مالت آخر ذنب ذلكم كا إن حكمك إلى فرسان أو هنك هويل ديسا يؤديسان أيا أشكاء خير بدن لكم إذنك وأظهر إساق أيانا ظاهر نمر بدن والله ألا أيا يعلم أكسون وأنتم إذن لا تعلمون ما أكسون إذن وسبحانك ayni kaamilayn alaaya allah subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay amray ama uu faray hooyada ilma dhasha ha noqoto mid la qabo amaba mid la furayba eh in ay ilmaha ay dhaleen ay naaska nuujiyaan waalwaalidaatu hooyooyinku walwaalidaatu kuwa wax dhalay hooyooyinku yurdicna waxaynu way nuujinayaan yurdicna way nuujinayaan awlaadahunna carruurtooda ayay nuujinayaan xawlayni laba sannadood ayay nuujinayaan labadaa sannadoodoo kaamilayni buuxa markaa yurdicna waa khabarun bimacna alamar macnaa ha nuujiyaan bay ka dhigantay oo mararka qaarkood waajib bay ku noqonaysaa hooyadu ilnaaska jaqsiiso ilmaha khaasatan caanaha anqarashadooda aanu ka maarmayn inuu ilmuhu ku anqarto dambarka oo kale waalwaalidaatu hooyooyinku yurdicna waxay nuujinayaan awlaadahunna ubadkooda waxay nuujinayaan xawlayni laba sano ayay nuujinayaan labadaa sannadoodoo kaamilayni buuxa markaa labadaa sannadood nuujintu waajib ma aha waa laga yarayn karaa muddada waana laga badin karaa liman ayuu u sugnaaday labadaas sannadood ay daalika amba nuujintaasi liman duul ayay u sugnaatay amba qof ayay u ahaatay araada doonaya an yutimma inuu taam yeelo amba uu dhammaystiro alradaaca nuujinta macnaa tilkataas macnaha hawleynkaasi liman ayuu u sugnaaday araada doonay an yutimma inuu taam yeelo alradaaca nuujinta khiyaar inay tahay ayaad ka garanaysaa marka intaa naaska ilmaha uu jaqayo hooyada wacala almawluudi lahu ka loo dharay korkiisa waxa saaran marka ashani waxaa iska suurowda inay tahay mawsuulkii wacala aladii kii korkiisa waxa saaran amba wacala almawluudi lahu ka loo dhalay waxaa waajib ku ah risquhunna waalidaadka masruufiddooda risquhunna nafaqayntooda ayaa waajib ku ah iyo wa kiswatuhunna aratirkooda wa cala almawluudi lahu ka loo dhalay waxaa saaran oo waajib ku ah risquhunna ay risqu lwaalidaati risquhunna kuwaa dhalay ee hooyooyinka ah masruufkooda ayaa waajib ku ah iyo wa kiswaatuhunna aratirkooda haddii waa inta badan culimmadu waxay leeyiin waa mudallaqada haweeneeda haddii la furo ilmana ay naaska jaqsiinayso waajib bay ku tahay ninkii furay inuu masruufo aratiraan waxay sidaa u leeyihiin dee haweenayda aan la furin ama waxa nuujinayso amaba yaanay nuujinine iyada mar kasta ninku inuu ara tiro oo uu masruufo waajib bay ku tahay wa kiswatuhunna baa saaran bilmacruuf si sharci ana uu ku masruufo kuna arsaaqo bilmacruuf si la yaqaan waa sida isaga awooddiisa ah weeye sida awooddiisa ah inuu ku masruufo kuna ara laa tukallafu laguma kalifo nafsun nafnaba ilaa wuscahaa awooddeeda mooyaane laa tukallafu lama saaro nafsun nafna laguma kallifo ilaa wuscahaa awooddeeda mooyaane oo markaa aabbihii la saari maayo waxaanu awood isagu aanu u lahay laa tudaara iminka ficilkan inoo yaallaa waxaad arkaysaa inuu yahay mid faa'iideeyey nahyi ma arkaysaa laa tudaara yaan la dhibin saasuu noqonaya marka haddaynu tadciifka kala saaro laa tudaarar saasuu noqonaya laa tudaara yaan la dhibin waalida mid wax dhashay yaan la dhibaataynin biwaladihaa waladka ay dhashay daraaddii yaan loo dhibaataynin oo dhibaato aanay qaadi karin yaan la saarin marka ficilku inuu majhuul ku binaysan yahay ayaynu u laqbaynay si kalaa la odhan karaayo laa tudaara yaanay dhibi waalida mid wax dhashay yaanay dhibaataynin biwaladihaa ilmaheeda daraaddii yaanay u dhibaataynin zawjahaa ninkeeda waxaanu qaadi karin iyo ku xumayn iyo naasu diidid yaanay ku samayn laa tudaara yaanay dhibin waalida mid wax dhashay yaanay dhibaataynin biwaladihaa waladkeeda yaanay ku dhibaatayn amba waladkeeda daraaddii aabbaha macnaa inay u dhiibto maalan aabbihii ayadoo doonaysa inay ku dhibto ilmahan korintiisa iyo barbaarintiisa laakiin mataa yaanay ku dhibaataynin ma arkaysaa yaanay ku dhibin baa ilaahay leeyihi subxaanahu wa tacaala walaa yudaara qadar yaan la dhibin walaa yudaara yaan la dhibin mawluudun lah mid wax loo dhalayna mawluudun mid wax loo dhalay lahu isagana biwaladihi waladkiisa yaan lagu dhibaatayn waxaanu awoodu lahayn la saari ama walaa yudaara yaanu dhibin mawluudo mid wax loo mawluudun lah mid wax loo dhalay biwaladihi waladkiisa daraaddii yaanu hooyada ilmaha dhashay dhibaataynin waxaanay awoodu lahayn aanu saarin bimacnaa maalan wuxuu ku dhibi karaa inuu hooyadii ilmaha ka qaado maala siday mujaahid iyo ku fasirayeen qataada oo kale yuriidu an yantazica alwalada minha idraaran idraaran biha lidaalika hooyadu iyada xaq u xabaanada amba xanaanaynta ilmaha yar inta aanay guursanin haddii la furo iyadaa xaquleh oo haynaysa korinaysa ilaa uu toddoba jir uu ka gaadho ama aan inin kale ka guursanin hadday guursato lala aqalgalo xaqa ilmaheeda waxa ka badanaya xaqa ninka ee markaa aabbuhu wuxuu xaqu yeelanayaa inuu hooyadii ilmihii laga wareejiyo kaanayaan la dhibaatayn wa cala alwaarihi ka wax dhaxlaya korkiisa waxa saaran midlu daalika kaa aabbaha saaraayoo kale waaridkani waa ayo yuu dhexlaya culimmada qaarkood waxay ku fasireen ilmaha laftigiisaba inuu yahay oo haddii ilmuhu isagoo yar aabbihii uu dhinto maalna uu uga dhinto maalkiisaasi ayaa hooyadiisa naaska siinaysa laga masruufaya wa cala alwaarifi aabbihii kan dhexlaayana midlu daalika ay mithlu maa cala alab aabbaha waxaa saaran oo kale oo ah kiswa iyo nafaqadii ayaa saaran culimmada qaar waxay ku fasireen wa cala alwaarifi ka dhexlaya korkiisa waxa saaran macnaa ilmahan yar dhaxalkiisa leh haddii uu dhiman lahaa mithlu daalika kaa aabbaha saaraa wax la mida oo maalan qofka ugu xiga ilmahan yar dhexalkiisa leh dhexalkiisa leh hadduu ilmahan yar dhiman lahaa isagaa kaa dhaxalka ilmaha leh bay waajib ku tahay inuu hooyadii masruufo waxaa iska suurooda markaa ayada laftigeedu inay waarikii baa tahay iyada laftigeeda waa waari weeye cidda ay saarantahayba inay isaga tahayna waa u suurowdaa qaraabadiisa ayay saarmaysaa amba cidda ugu xigtaa dhexalkiisana le fain araadaa hadday doonaan labadii waalid fain araadaa hadday doonaan labadii waalid fisaala gurin ay fidaama ilmihii naaska laga guriyo fisaala soocid mibaa laga xaraynayaa hooyada fi saala gurin hadday doonaan gurintaasoo can taraadin raalli ahaansho xaggiisa ka timi ay saadiran ayay qadarayaan kaasoo ka yimi can taraad raalli ahaansho xaggii raalli ahaanshahaasoo minhumaa labada waalid xaggooda ka ahaaday amba minhumaa labada waalid xaggooda ka yimi iyo wa tashaawur ay wa can tashaawurin iyo wadatashi xaggiisa ka yimi iyo wa tashaawur wa can tashaawurin iyo wadatashi xaggiisa ka ahaaday hadday doonaan gurinta sidaasa falaa junaaxa dembi ma ahaanin calayhimaa korkooda laakiin waalidku waa inay iyagu go-aan ku gaadhaan raallina ay iskaga yihiin marka waxaad dareemaysaa midkood inaanu ku samayn karaynin istibdaad inaanu la gaar noqon karin fa in araadaa hadday doonaan labadii waalid fisaalaa gurin hadday doonaan gurintaasoo can taraadin raalli ahaansho xaggiisa ka yimi raalli ahaanshahaasoo minhumaa labada xaggooda ka ahaaday iyo wa tashaawur wa can tashaawurin iyo maaragtay gurin ka soo baxday wada tashi hadday sidaa doonaan falaa junaaxa dembi ma ahaanin calayhimaa korkooda wa in aradtum haddaad doontaan oo waalidkii oo doonay in ilmaha uu u sameeyo di'ri wax la yidhaahdo dhaqan baa iska jira carabta in ilmaha hooyadii mooyaane haweenay kale ay nuujiso maalan miyiga bay u diri jireen markaasaa ah, haweeney kalea loo dhiibayaa wuxuu yeelanayaa hooyo kaleoo xagga ridaaca ah amba nuujinta ah markaasuu miyigaa ku dhaqa xoog iyo activity buu soo waxuu yeelanayaa tamar buu yeelanayaa nin adag buu noqonaya marka ilaahay wuxuu leeyahay haddaad damacdaan inaad cid kale u doontaan oo ilmaha carruurta idiin nuujisa ayada laftigeedu sharcigu wuu ogol yahay oo haweeney kastaa way nuujin kartaa weeye wain aradtum haddaad doontaan an tastardicuu inaad u doontaan maraadica kuwa nuujiya awlaadakum ay liwlaadikum mafcuula ficilkan ayaa laba mafcuul buu ku tacadiyaa ka labaad wuxuu ku gaadhayaa laamka ma og tahay waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum oo kale weeye ay kaaluu lahum saasuu noqonaya wain aradtum haddaad doontaan an tastardicuu inaad u raadisaan amba inaad u doontaan awlaadakum ay liawlaadikum carruurtiinna inaad u raadisaan maraadica kuwa nuujiya oo hayra ummahaatihim hooyooyinkood aan ahayn falaa junaaxa dembi ma ahaanin calaykum korkiinna oo taasuna way bannaan waa goorma idaa sallamtum markaad siisaan maa ajuuradii amba mushqaayadii aataytum aad siiseen bilmacruufi haddaad ku siisaan idaa sallamtum haddaad u dhiibtaan kuwan idin nuujinaya maa aataytum waxaad siiseen bilmacruufina aad ku siiseen markaa waxaa iska habboon in laba qadimo mushqaayada amba mushaharka ay ku qaadanayso waataquu llaaha alla ka baqa waclamuu ogaada anna allaha alle bimaa ay biladii midka tacmaluuna aada samaynaysaan tacmaluunahu waxaad samaynaysaan basiir kii arkaya inuu yahay taana ogaada oo macnaa ilaahay inuu idinku abaalmarin doono subxaanahu wa tacaala eh, marka waxaad arkaysaa eh, labada waarid iyaga laftigooda hadday isku waafaqaan ilmihi isagoon dhammaysan labada sannadood inay naaska ka joojin karayaan marka midkoodna inaanu la gaar noqonayn on u bannaanayn ayay culimadu tilmaameen haween kale oo nuujiyana maalan wa in aradtum culimada waxay leeyihin xataa hooyadu waa inay waafaqdo oo aabbaha iyo hooyada hadday isku waafaqaan in ilmihii loo dhiibo haweenay kale sababun licudrin ma sababun inay jirto amaba maalan xagga hooyada ka yimi amaba cudur ka yimaada cudurdaar xagga aabbaha ka imanaya falaa junaaha calayhima macnaa bixintay maalka ku bixinayaan wax dembi oo saarani ma jiro sida oo kale haddii uu siiyo maaragtay ujradana wax dhibaato oo ku jirtaa ma jirto ma og tahay markaa hooyo kale usoo dalbayo culimada qaar baa moodaa tafsiirkooda inuu xaglinayo idaa sallamtum haddaad siisaa markaad siisaan maa aataytum waxaad siiseen bilmacruuf oo hooyada laftigeedaba ujraba lagu siiyo waa qowl ay culimada qaarkood ay leeyihiin waaladiina kuwa yutawafawna la oofsanayo macnaa ku dhimanay ee minkum idinka idinka mida wayadaruuna ee ka tegaya aswaaja haween ka tegaya yatarabbasna waxay sugayaan haweenkaasi bianfusihinna lafahooda waxay sugayaan oo aanay guursanaynin bacda hum si u saxmo maaragtay mubtada iyo khabarkiisu bacda hum ay bacda mowtihim raggooda dhimashadooda dabadeed arbacata ashhur bilo afar ah iyo wa cashra taqdiir baa iska jiri karaya ma og tahay oo waxaynu odhan karaa wa aswaaju aladiina kuwii haweenkooda wa aswaaju aladiina kuwii haweenkooda iyo yutawafawna la oofsanaayo ee minkum idinka idinka mida ee wayadaruuna ka tegaya aswaaja haween haweenkaasi waa aswaaju aladiin iyagana mubtada ka dhignaaye yatarabasna waxay sugayaan bianfusihinna ay anfusahunna waxay sugayaan arbacata ashhur bila afar ah iyo wa cashraa amba sida kale oo iska fudud waaladiina kuwa yutawafawna la oofsanayo ee minkum idinka idinka midee wayadaruuna ka tegaya aswaaja haween yatarabbasna waxay sugayaan haweenkaasi bacdahum ay bacda maaragtay aswaajihim raggooda dabadood waxay sugayaan bianfusihinna waxay sugayaan arbacata ashhur bila afar ah iyo wa cashraa toban afar bilood iyo toban habeen ayay maaragtay ciddo tirsanaysaayo hingafta amba asayda ay qaadaysaa oo ixdaadkiibay samaynaysaa isbasaasintii oo ay ka fogaanaysaa waxyaabaha qurux u keeni kara oo dhan sida cabar indha kuulasho cilaamasho amba xinaysi dahab ay xidhato wax kastoo adigu quruxu soo jiidaya maryaana waxay ka xidhanaysaa un maro aan quruxu soo jiidin ayay ka xidhanaysaa marka afar bilood iyo toban habeen ayay asayda amba hingafta ay sidaysaa haddaba haweenaydan afarta bilood iyo tobanka habeen markay qaadayso asayda kuna cadadbaxaysaa waa markaanay uur lahayn hadday uur leedahay walow markaa ninkeedu dhintay saacad dabadeedba ha dhasha eh way iska cadadbaxaysaa laakiin saacad horteed hadday wax caloosheeda galeen oo markaa ay uur leedahay sagaalka biloodba ee ilmuhu caloosha ku jiro waa ay sidaysaa ilmaha xikmadda ku jirta afar bilood iyo toban habeen inay noqoto haweenka cadadbaxo maaragtay intay asaday sidayaan haddaanay ur lahayn waxay culimmadu leeyihiin riximka ayaa la eegayaa bal inuu intaa ilmahayo iyo in kale oo afar bilood iyo toban habeen marka la joogo waxaa la ogaanayaa inaan meesha aanu ilmo jirinoo waa marxaladihii ilmuhu uu mari jiray ilaa saddex afartan buu maraa saddex afartanna waa imisa afar bilood weeye xadiidkii ibnu mascuud oo kale haddaynu egno maaragtay ina khalqa axadikum yujmacu fii badni ummihi arbaciina yowma nudfa uma yakunu calaqa milu dalika uma yakunu mudqatan milu dalik waa saddex afartanaad weeye marka tobanka habeenna waxaa loogu daray bay leeyihiin ixtiyaad ahaan dadaal ahaan baa loogu darayaa bay leeyihiin waxaa iska dhici karta bilahu ambaba bilaha afartii biloodba inay kaba yaraadaan saddexdii afartanaad oo sagaal iyo labaatan iyo sagaal iyo labaatan wax noocaasa ay ku dhammaadaan waxaana iska macruufa bay leeyihiin saddexda afartan wixii ka dambeeya in la dareemo dhaqaaqa ilmuhu uu dhaqaaqaayo marka exdaadkaasi samaynayaan laakiin way iska maydhan karaanoo dhibaato ma laha waxay iska ilaalinayaan waxyaabahan udgoonka leh inay ku maydhaan sida cadara saabuuntan cadarka leh iyo shaamboonka udgoonka leh iyo qasil bay iskaga maydhan karaan waana iska subkan karaan waxaan u bannaanayn un indhakuusha iyo wixii la mida fa idaa balagnaa markay gaadhaan ajalahunna muddadooda markay gaadhaan afartaa bilood iyo tobanka habeen markay dhammaystaan falaa junaaxa dembi ma ahaanin calaykum korkiinna haddaad tihiin rijaasha amba ragga ka mas-uulka ah islaamku wuxuu la hadlayaa dee mas-uuliyaddii jirtay ee raggu lahaan jiray ee naagtan laga dhigtay iyo kuwa kaleba ninka ayaa ka mas-uula marka dadka ehelka waabaan ah la hadlayaa falaa junaaxa dembi ma ahaanin calaykum korkiinna dembi kuma saara fiimaa kii dembi idinkuma jiro facalnaa ay ku sameeyaan haweenkani fii anfusihinna lafahooda waxay ku sameeyaan bilmacruufi si macruufana ay ugu sameeyaan oo isqurxin ah say isqurxiso ishagaajiso mar hadday cadadbaxday oo asaydii dhigtay amaba dee maaragtay ay iska guur doonato wax dembi oo ku leedihiin ma jiro waa hadduu macruuf baa ku qaydan falaa junaaxa calaykum korkiina dembi ma ahaanin adaa ku dambaamaya mukhaalafadooda ma ogta fii maa kii dembi idinkuma jiro facalnaa ay ku sameeyaan fii anfusihinna lafahooda ay ku sameeyaanoo isqurxin iyo ishagaajin ah bilmacruufina ay u sameeyaan laakiin shay aan macruuf ahayn hadday la yimaadaan aye dembi baa korkiina ah wey wallaahu alla bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan khabiir allaha xogogaalka ku ah weeye xogogaal buu rabbi ku yahay subxaanahu watacaala allah wuxuu yidhi walaa junaaxa dembi ma ahaanin calaykum korkiin raggaa lala hadlaya fii maa kii dembi idinkuma jiro caradtum aada u sarbeebtaan bihi maagaba aada sarbeebtaan oo min khidbati annisaa haweenka doonidooda ah oo masalan haweenay ciddadii ku jirta oo ciddo tirsanaysa oo masalan ninkeedii dhintay ma arkaysaa haddii aada hadal sarbeeba aada ku tidhaahdo oo aada ugu afjaaqayso hadhow inay wax jiri doonaan max dembigo ku leedihiin ma jiro weeyi maalan tacriifka culimmadu waxay leeyiin wuxuu odhan karaa innii uriidu tashwiige waxaan doonayaa guur baan doonaya amaba waxaan wallahi jeclaan lahaa haweenay arrinteedu sidaa iyo sidaa ay tahay yucaridu lahaa bilqowli bilmacruuf ama riwaayad kale waxay leedahay wallahi hadduu ilaahay isiin lahaa haweenay saasoo kale aad lakaana axsan amba haween baan maara iskaga jeclaan lahaa ilaahay waxaan kaga jeclaan lahaa inuu ii fudeeyo haweeney wanaagsan markaa tasriixaa laga fogeynaya naagtoo ninkeedu ka dhintay haddaad tidhahdaa waan ku doonay xaaraam wey intaasada sido looma odhan karo hebel baa lagu guurinaya cid kalena uma sheegi karto mamnuuc wey adiguna ma odhan kartid aan ku guursado fii kii dembi idinkuma jiro carabtum aada sarbeebtaan bihi isaga oo min khidbati nisaa haweenka doonistooda ah khidba waa doonidii wey aw amase aknantum aada ku qarisaan aw fii maa kii dembi idinkuma jiro aknantum aada ku qarisaan fii anfusikum naftiinna aada ku qarisaan amba lafihiinna aada ku qarisaan fii anfusikum aada ku qarisaan wallaahi ninkii hebel dhimay laakiin naag wanaagsan buu wallaahi ninkii hebel ka tegayey wallaahi markii caddad baxdo xogaagaa <laughs> waa dambi on ku yeelanaysaa ma jiro calim allah ilaahay baa markaa fasaxay sarbeeb in eris dadban loo sheego amaba qofku dee uu iska damco hadhow markay gaadho iyo xilligeeda in maaragtay uu meeshaa huliyo ilaahay baana fasaxay calima allaahu alle wuxuu ogaaday annakum idinku satadkuruuna inaad faallayn doontaan hunna haweenkaa laga dhintay oo ninkii hebel dhimay wallaahi naag wanaagsan buu ka tegey naag hergala ayay ahayd marka faallaynta aad faallayn doontaan iyo soo qaadidaasi darteed ayaa ilaahay idinku fasaxay sarbeeb iyo waxaad naftaa aada gashataan laakiin tasriixu ma jiro oo inoo imanaya acalima allaahu alla wuxu ogay subxaana wa tacaala annakum idinku satadkuruuna inaad xusi doontaan hunna haweenkaasood hadal hayn doontaan walaakiin ha yeeshe e sarbeeb iyo waxaad nafta ku qarisaanba laydiin ogolaaye laa tuwaaciduu ha u ballanqaadina oo ha u yaboohina hunna haweenka siraa guur waan ku guursanaya ayaan la odhan beebel baa dumaashaada ardaagu iska soo fadhiisanaya kaar buu siraa guur wax la yidhahdo ha u yaboohina wax guur la yidhaahdo ha la soo qaadin xaaraan bay noqonaysaa maaragtay laa tuwaacid walaakin ha yeeshee laa tuwaaciduuhunna ha u yaboohinna haweenka oo ha u ballan qaadina siraa sir macnaha ha guursanina maara guur culamada qaarkood waxay leeyihin ha odhanina waan ku jeclahay ah, ambaba maaragtay waxaan ku dadaalaya amba kugula ballan gelaya inaan kayrkaa guursan ma arkaysa sidaa way ku fasireen amba siraa galmo ha u yaboohina ha odhanina maaragtay dee waxaan ahay qaar ah, maaragtay jara amba duulka gumaado oo balaayo waxaan ku qaba iyo wax la mida ah. waa ku fasireen culimada qaarkood ma arkaysa marka siran culimada waxay leeyihiin qaarkood ha u yaboohina baa ilahay leeyihi subxana wa tacaala mamnuuc caqadkuna maba guntamayo waa xaaraan banaag ciddo tirsanaysa in la guursadaa muxaram weeye waxay culimadu isku khilaafsan yihiin hadhowta markay cadadbaxdo ninkaa naagtu iyadoo ciddo tirsanaysa guursaday inuu mar dambe guursadaa ma u banaan tahay mise uma banaano masaladaasa mukhtalaf haddii nin furayo cadadciddadii ku jirto la mamnuuc mama ansaxayo nikaax baatila weeye sidoo kale haddii laga dhintay ay ku jirto ixdaadkii iyo isbasaasintiina waa la mid wey ilaa an taquulu inaa ilaa laakin antistinaa munqaticna waa la yidhaha ilaa an taquuluu inaad tidhaahdaan qawla hada almacruufa wanaagsan mooyaane hadal wanaagsan oon dee xumaan lahayn aad u sheegtaan mooyaane waa tacriidkii ma arkaysa waa hadalkii sarbeebta ahaa muqda ilaa an taquulu inaad tidhaahdaan qawlan hadal macruufa walaa taczimuu ha u qasdina cuqdata nikaaxi nikaax xidhiddii guntintii ha u qasdina walaa taczimuu ha goosanina oo ha u qasdina cuqdata nikaaxi nikaax xidhiddii xataa yabluqa ilaa uu ka gaadho alkitaabu qoraalku waa cadadbixiye ajalahu xilligiisa walaa taczimu ha u qasdina cuqdata nikaaxi nikaax xidhiddii amba guntintii xataa yabluqa ilaa uu ka gaadho alkitaabu ay alcidda kitaabkana waa ciddadii marka kitaab waxaa loogu tilmaamayaa dee waa shay kitaabka lagu waajibiyey ajalahu xilligiisa ilaahu ka gaadho afartii bilood iyo tobankii habeen ay dhammaysato ama ay uur lahayd oo ay ka dhasho waclamuu ogaada anna allaha alle yaclamu inuu ogsoon yahay maa kii inuu ogsoon yahay fii anfusikum lafihiina ku sugan naftiinna waxaa ku jira alle inuu ogsoon yahay faxdaruu ka taxdarahu alle faxdaruuh ka taxdara alle subxaana wa tacaala oo islaaliya ka baqa rabbi waclamuu ogaada ana allaha alle afuur allaha dembi dhaafista badan inuu yahay xaliim ee dulqaadka badan baleeg tarqiibkii iyo tarhiibkii baa ilahay halkan ku jamciye faxdaruuhu waclamu ana allaha afuuru xaliim laa junaaxa ma ahaanin calaykum korkiina dembi ma ahaanin laa junaaxa ma ahaanin calaykum korkiina maaragtay dembi laa junaaxa dembi ma ahaanin calaykum korkiina in dallaqtum haddaad furtaan annisaa'a haweenka haddii aada furtaan maa lam tamasuu intaydaan taabanin hunna haweenkaasi aw tafriduu ay maa lam tafriduu intaydaan u magacaabin amba aydaan u qadarin lahunna haweenka fariida meher intaydaan u magacaabin haddaad furtaan wax dembiyoo korkiina saarani ma jiro asalka dumarka la furaa waa afarun weeye mid sanaad ma yeeshaan naag loo galmooday meherna loo magacaabay waa macruuf naagta waa loo galmooday meherna looma magacaabin waa meherulmitl waxa la baa la siiyaa loomana galmoonin meherna looma magacaabin taas ayay aayaddeenani ka hadlaysaa naagtii waa la meheriyey uun isagoon arag oon u tegin meherkiina aan loo magacaabin oo meherkeeda dib laga sheegi doono ayuu furay laa junaaxa ma ahaanin calaykum korkiina dembi in ballaqtum haddii aada furtaan annisaaa haweenka maa lam tamasuu intaydaan taabanin hunna iyaga intaydaan taabanin maa lam tamasuu intaydaan taabanin hunna marka amaada masdariya darfiya baynu ka dhignay mogta maa lam tamasuu hunna intaydaan taabanin halkaynu inta ka leehay maa lam tamasuu hunna intaydaan taabanin amba shardun cala shardi bay noqonaysaayo maar jinaax dambi ma ahaanin korkiina dambi in dallaqtum haddaad furtaan annisaa haweenka haddaad furtaan maa lam tamasuhunna ay in lam tamasuhunna haddaydaan taaban maaragtay ta maa lam tamasuhunna intaydaan taaban haddii aad furtaan aw amase tafridu aydaan u qadarin amba aydaan u magacaabin lahunna haweenka farida meher ee wamaticu manfica siiyahunna haweenka mar haddii haweenaydii ayadoon loo galmoon meherna aan loo magacaabin la furo mutaco wax la yidhaha baa la siinayaaye meherka ma laha se aan loo galmoonin laakiin meherkeeda la magacaabi lahaa kala barh bay yeelan lahayd wey wamaticuu u raaxeeya manfico siiyahunna haweenka cala almawsici ka qaniga ah waxa saaran cala almawsici ka qaniga ah waxa saaran qadaruhu taagtiisa awooddiisa wa cala almuqhtiri ka faqiirka ahna qadaruhu baa saaran mataacan ay maticuu aw maticuu manfica siiyahunna haweenka mataaca ay tamtiica manfica siin maticuuhunna mataaca ay tamtiica manfica siin siiya bilmacruufi ku siiya mataacaasoo xaqa ah waajib ku ah cala almuxsiniina kuwa samafala wain dallaqtumuu haddaad furtaan hunna haweenkii haddii aada furtaan min qabli an tamassuu intaydaan taabanin hunna haweenkan walxaalna aada furtaan qad faradtum aada u qadarteen lahunna iyaga farida waa iyadii oo la meheriyey looma galmoonin laakiin meherkeedii baa la sheegay tii horay ka duwan tahay taa hore meherkeediina lama sheegin waxay qaadan lahayd loomana galmoon tan loomana galmoon laakiin meherkeedaa la magacaabay wain dallaqtumuu haddaad furtaan hunna haweenka min qabli an tamasuu intaydaan taabanin hunna haweenka walxaal qad faradtum aada u qadarteen lahunna haweenkana aada furtaan fariida meher falakum amba facalaykum korkiinna waxa ah amba falahunna haweenkaasi waxay leeyihiin nisfu maa kii barhkii bay leeyihiin faradtum aada u ilaa an yacfuun inay iska saamaxaan iyagu mooyaan nuunusuu weye ilaa an yacfuuna inay iska saamaxaan iska dayso barka ay leedahay mooyaan haweeney baad guursatay kun shilin baad ku mehersatay waad furtay adoon u galmoonin shan boqol bay leedahay hadday shanta kuu daysan hadda iska tag aw yacfuwa inuu iska cafiyo mooyaane oo yidhaahdo waa waxuuba soo intan alladii kii mooyaane biyadihi gacantiisa ay ku jirto cuqdat nikaaxi nikaaxa xadhigiis waa ninkii oo yidhahda anaa iska wada bixinaya aw yacfuwa ilaa an yacfuwa inuu saamaxo alladii midka biyadihi gacantiisa ay ku jirto cuqdat nikaax nikaaxa xadhigiisu ku gacantiisa ku jira mooyaane ma weligaa nikaaxa kuma xidha ma weliga mise ninka mufasiriinta qaar baa yidhi waa weliga inanta mas-uulkeeda culimada qaarna waxay leeyn waa ninka inuu ninka yahay baa xoog badan waayo weliga inantu ma dayn karo xoolaha ay wadatay haweenaydu xataa saqiira hadday tamadan kara bay yidhahdeen wa an tacfuu inaad iscafidaan ayaa aqrabu ugu dhow litaqwa kaasaa alla kaabsiga ugu dhow walaa tansaw ha iloobina alfadla markaad kala saaro wey walaa tansaw alfadla walaa tansaw ha ilaabina alfadla inaad isu tafadusha inaad fadliga ha ilaawina wanaag ha iloobina baynakum idinka dhexdiinna ah inaad wax istartaan ina allaha alla bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan basiir ilaahay uu arkaya xaafiduu xafida oo ilaaliya cala asalawaati salaadaha xafida ilaahay saasuuna faraya xifdiga salaado waa sidee waa in waqtiyadeeda xuduudeeda se loo gudanayo la ogaado allaahu akbar waa takbiiratu lixraamka soomaad arag aad bay u kooban tahay haddii salaada oon xilligeedu joogin aad allaahu akbar tidhahdaad xidhato maa saxad salaatuku salaadaadii ma ansixin markaa salaaddeennii oo dhani way iska liidataa waxaa shardi ah un salluu kamaa ra'aytumuunii usallii rasuulku leeya u tukada si aragteen idinkoo u tukanaya xataa innagii baad arkaysaa raggii wax akhrisanayey oon kala saari karayn baa atawaruk waaliftiraash isagoo atixyaadkii u dambeeyey iska jiro fare iska fadhiyo xaggan kaleo aafo musiiba iska jirta mowti salaadiiba lama eegin xaafiduu ilaaliya cala asalawaati salaadaha xafida waasalaati salaadana ilaaliya alwusطىa sharafka badan waa ta'niiثu اlawsط alwusطىa fadliga badan ilaaliya marka min baab cadfi اkhaasi calى اlcaam baa la yidhah salaadani salaadahaasay ku jirta asaxu اaqwaal salaaة اlwusطىa waa salaaة اlcasri arkaysa waquumuu kacaabaa ilaahay subxaana wa tacaala tukada lilaahi alla daraaddii u kaca qaanitiin xaala kownikum qaanitiin xaalatiin kuwa alla adeecsan amba saakitiin aamusan oo markan saxaabadu hadal dambe waagii hore waa la hadli jiray marka intani soo degtay lama hadal oo hadal dambe oo bini aadam leeyahay salaada dhexdeeda laguma darin fain khiftum haddaad baqataan ilaa salaaddii xafida baa la yidhi markaa fii jamiici awqaati inuu qofku salaada ilaalin ayaad garanaysaa fain khiftum haddaad baqataan cadow fasalluu tukada rijaala xaala kownikum rijaala xaalatin kuwa lugaynaya aw rukbaana xaala kownikum raakibiin xaalatin kuwii gaadiid saaran ilaahay subxaanahu wa marnaba salaada ma ridin fain khiftum haddaad ka baqataan cadow fasaliyo wax kale fasalluu tukada rijaala adagoo waxaa la mida ah xoor waalani hadduu ku helo amba bahal amba balaayo kaleba waa wixii adiga cabsi ku geliya rijaala xaala kawnikum raajiliin xaalaatiin kuwa lagu weynayo tukada aw rukbaana xaalaatiin kuwa maaragtay gaadi saaran hal alla halkaa doontaan u tukada mar haddii imtixaankanu dhacay oo waa xaalu qitaal waliltixaam alxarbi layskalo oo qiblo la haleeli waayo waxaa loo tukanayaa kayfamaa amkan kayfamaa amkan fa idaa aamintum markaad aamin noqotaan ee cabsidu ay baxdo fadkuru llaaha alle xusa oo u tukada kamaa callamakum siduu alla idiin baray ay ka tacliimihi iyaakum siduu alla idiin baray oo kale u tukada maa waxuu idiin baray lam takuunuu aydaan ahayn taclamuun kaafkan kaafu shukri bay yidhaahdaanoo maalan waa adigoo qofka ku yidhi ifcal bi kamaa facaltu bika warnigo sidaan kuu galay iigal sidaan kuu galay iigaloo nin abaal guda noqo oo fadkuru اllaha ilaahay u xusa kamaa callamakum siduu idin maaragtay ay dikran xusid xusidaasoo kamaa callamakum ay ka tacliimihi beridiisii oo kale ah iyaakum idinka uu idin baray maa uu idin baray oo mafcuulkii callamakume maa uu idin baray wax lam takunuu aydaan ahayn taclamuuna kuu yaqaana warilahaas wax idin baray u xusa oo u tukada midla ma ancama calaykum wahadaakum liliimaan waaladiina kuwa yutawafawna loo oofsanaayo ee minkum idinka idin ka mid a ah. culimmada qaar baa waxay leeyihiin aayaddani waa mansuukha xukun ahaan haddana xagga qiraa'ada iyadaa ka dambaysa aayaddii nasakhdada waxaa lagu nasakhay yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra culimmada qaarkoodna waxay leeyihin maya aayaddani mansuukh ma aha ma arkaysa oo rag badan baa sida qaba sida shekhulislaam oo kale raximahullah iyo rag kale alla qaba culimmada qaarkood radiyey naqdiyeyna waa jiraan sida ibnu cabdilbar oo kale marka ilaahay wuxuu leeyahay waladiina kuwa yutawaffawna la oofsanaayo ee minkum idinka idinka mida wayadaruuna ka tegaya aswaaja haween waa nin kastoo maaragtay dee haweenkiisu ay ka hadhayaan oo dee ogaaday inuu xaalad ku jiro wasiya qiraadadan innaga inoo taalla wasiyatunna waa la akhriyaaye ay falyusuu ha dardaarmaan wasiya dardaaran ha u dardaarmaan liaswaajihim haweenkooda ha u dardaarmaan wamaticuu xanaa manfica siiyaan mataaca manfica siin ila alxawli sanad intii ah afar bilood iyo tobanka ah inta kaleha loogu dara bay culamada qaar leeyihiin culamada qaarna waxay leeyihin aayadda sanad ma ciddo tirsanaysa mansuukha weeye ila alxawli sanad ilaa inta ka gaadho hayra ikhraajin xaala kownihinna hayra mukhrajaatin kuwa la saarayo qayrkood xaal ay yihiin ambaba mataaca ka sifeeyo hala manfico siiyo mataacan manfica siin ila alxawli sanad mataacaasoo hayra ikhraaj saarid la'aan ah waa inaan la saarinoo guryihiina ku kaga dhintay aan laga saarin amba min hayri ikhraajin binasci lkhaafid amba hayra ikhraajin ay hayra mukhrajaatin kuwa la saarayo kayrkood xaal ay yihiin aan la barabixin waa gurigii ninkooda ku dhintay sanad waa inay halkaa iska joogaan fa in kharajnaa hadday baxaan falaa junaaxa dembi calaykum korkiinna ma ahaanina iyagu iska tagaa fii maa kii dembi idinkuma jiro facalna ay ku sameeyaan fii anfusihinna ay ku sameeyaan oo min macruufin ah wallaahu alla casiiz allahan cidika weeye xakiim waa allaha maaragta xukun iyo xikmadba u saaxiiba walilmudallaqaat haweenka la furay waxay leeyihiin mataac manfica bilmacruufi lagu siiyo ma kuwaan maharka lahayn baale ma kuwa meherna loo magacaabin culimada qaar muطalaqaadka o dhan ba ayay leeyihiin laakiin waa maxalu khilaafi bayna اla'ima fii hadihi اlmasأala aqwaalu lilculamaa walilmuطalaqaati haweenka la furay mataac bay leeyihiin man bilmacruufi in lagu siiyo ah, xaqa waanu sugnaaday kaasi xaqaa sugnaansho amba ilahay baa sugay sugid cala اlmuttaqiina buu ku sugnaaday kadalika sidaa ilahay axkaamta idinku caddeeyey ayaa yubayin allahu rabbi idinku caddayn doonaa lakum idinka aayaatihi lacalakum tacqiluun likay tacqiluu si aad wax u fahamtaan alam tara miyaanad arkayn miyaanad ogsoonayn ruyada qalbeed ila aladiina kuwa kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda ka baxay walxaal baxay hum ayagu uluuf kumanyaala yihiin jamculkahra la yidhaahdo waa kumaan kun alam tara miyaad ogsoonayn ila aladiina kuwa kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda ka baxay walxaal la baxay hum ayagu uloof kuman yaala yihiin oo maxay u baxeen xadara almowt geeri ka baqashadeed daraaddeed mafcuulu lahu wey xadara almowti dhimasho ka baqashadeed darteed bay u baxeen xadara almowti ay lixadari lmowti dhimasho ka baqashadeed daraaddeed bay u baxeen oo dabadeed faqaala uu yidhi lahum ayaga allaahu alle uu ku yidhi u amray muutuu dhinta oo famaatuu qadar famaatuu markaa dhintay oo faqaala uu yidhi lahum ayaga allaahu muutuu dhintay uma axyaahum oo famaatuu dhintay uma dabadeed axyaahum alle haddana uu soo nooleeyey ina allaha alle laduu fadlin fadli allaha leh weeye cala annaasi korkooda alle fadli ku leeyahay u saaxiibada iska daama ogta walaakina ha yeeshee akthar annaasi dadka badankoodu laa yashkuruun ilaahay kuma shukriyaan xaasilka qisadan cibra ayuunbaa ku jirta cibrada qisada ku jirtaa waxa weeye inaan taxadarka iyo digtoonidu aanay waxba ka taraynin qadarka alle markuu yimaado idan waxaa kaloo aayaddan ku jira tirtirsi jihaadka la tirtirsayayo oo war kuwaa geerida ka cararayba gega ayaa alla ku laayaye waqaatilu dagaalama fii sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa ku dirira waclamuu ogaada ana allaha alla samiic allaha maqalka badanee caliim inuu man da man waa kuma kala saar bar man waa kee daa kaasi khabarka dhig daa kaasi alladii kaasoo yuqridu allaaha alle amaahin doona qardaa amaah xasanaa wanaagsan kumaa la dartay wuxuu bixin amba man da ladii keebaa ismi keliya ka dhig man da ladii keebaa yuqridu allaaha alle amaahin doona qardaa amaah xasanaa wanaagsan war kumaa ilaahay amaan wanaagsan amaahinaya oo hadduu amaahiyo fa yudaacifa qiradan inoo taalla waxaa lagu nasbiyey istifaamta oo hadduu amaahiyo fa yudaacifa ilaah u labanlaabo hu daynta qardiga lahu ay lihada shaksi marka lahuna qofku uu noqonaya ahuduna waxay noqonaysaa eh, markasta daynta oo fa dabadeed fa yudaacifa alla u laban laabo hu daynta ah uu alla siiyey lahu shaksigaa ilaahay u laban laabo adcaafaa xaala kowniha adcaafaa xaal tahay laban laabid kaiira fara badan wallaahu alle yaqbidu wuu koobaa risiqa yaqbidu wuu koobaa wayabsud waanu fidiyaa ciduu doono na uu ka koobaa wailaahi ila allah ilaahay xaggiisuunbaa turjacuun la idiin celin doona alam tara miyaanad ogsoonayn ila almala'i qolo akhyaar ah ila almala waxaa la yidhaha waa nimanka indhabuuxiska leh ma og tahay waa dad haybad leh alam tara miyaanad ogsoonayn ila almala'i qoomka amba duul min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ah min bacdi muusaa muuse dabadii kuwa miyaanad ku cilmin alam tara miyaanad ogsoonayn ila almala'i akhyaar min bani israa'iila madaxyaweyn min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ah min bacdi muusaa muuse dabadii kuwa qisadooda miyaanad ogsoonayn qisata mala'in id xillina qiso u ah sheeko qaaluu ay yidhaahdeen linabiyi nebi ay ku yidhaahdeen nebigaasoo lahum ayaga u sugnaaday waa nebi ambiyadii dhex joogtay ka mid ah ilaa bani israa'iil yasusuhum alambiyaa ambiyadaa ilaahay ka soo bixi jireen oo iska dhex joogeynin ma arkaysa id xilligiina qiso u ah qaaluu ay yidhaahdeen alam tara miyaan ogsoonay ila almala ay ilaa qisati almala qole qisadood min bani israa'iila reer muuse maara min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mida ah. min bacdi muusa muuse dabadii kuwa ah qisadooda miyaad ogsoonayn id xilligiina qiso iyo khabar u ah qaaluu ay yidhaahdeen linebiyina ay ku yidhaahdeen nebigaasoo lahum ayaga u sugnaaday ibca saar magacow lanaa annaga noo soo saar malika boqor noo soo saar bay yidhaahdeen nuqaatil aanu dirira'eh waa jawaabtii amarka ibca nuqaatil aanu dirira'eh fii sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa aanu ku dirira'eh qaala wuxuu yidhi qaala tacaala xaakiyan ilaahay isagoo ka warramaya nebiga qowlkiisii qaala rabbi wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi maaragtay nebigii hal casaytum ma u dhowdihiin casiitumna waa la akriyaaya hal casaytum ma u dhowdihiin in kutiba haddii lagu farad yeelo calaykum korkiinna haddii lagu farad yeelo alqitaalu jihaadka haddii lagu farad yeelo ma u dhowdihiin anlaa tuqaatiluu waa khabarkii casaada allaa tuqaatiluu inaydaan dagaalamin ma u dhowdihiin allaa tuqaatiluu inaydaan diririn ma u dhowdihiin oo taa ma laga yaaba qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa maxayba istifaam ibtidaa'iyaa weeye wamaa maxayba lanaa annaga noo sugnaaday maxaa noo sugnaaday oo allaa nuqaatila aanaan ugu diriraynin fii sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa maxaanaan ugu dagaalamaynin haysanaa walxaal maxaanaan u dagaalamaynin qad ukhrijnaa nalaga saaray min diyaarinaa guryahayagii nalaga saaray iyo wa abnaa'inaa carruurtayadiiba oo la addoonsaday haye falammaa markii kutiba lagu farad yeelay calayhim ayaga dushooda alqitaalu dagaalkii marka lagu farad yeelay tawallow way jeesteen baa ilaha subxana wa tacaala ilaa qaliila in yar oo minhum ayaga ka mida mooyaane waa raggii laabta soo garaacaya loo taag lahaa wallaahu alle caliim allaha ku cilmiga awood badan weeye bidaalimiin bal nimankan halka siday yidhahdaan qaala tacaala xaakiyan can haaulaa rabbi wuxuu yidhi isagoo kuwa ka warramay wa qaala wuxuu yidhi lahum ayaga wuxuu ku yidhi nebiyuhum wuxuu ku yidhi ila intaan u magacaabin buu arrintaa hore u sheegay ina allaha alle qad bacaha wuxuu saaray lakum idinka wuxuu idiin soo saaray daaluut ninkan daaluut la yidhaahdo malika xaaluu yahay boqor ninkanaa idin boqora isagaa idin hogaaminaya ilan dagaal hogaamiye kama maarmeen malika xaaluu yahay boqor qaaluu waxay yidhaahdeen annaa yakuun annaa xaggeebay yakuunu lahu isaga ay ugu ahaanaysa almulku boqortinimadu amba annaa yakuunu siday ugu ahaataa lahu isaga almulku boqortinimo calaynaa korka yaga uu ku yeesho walaal naxnu anagu axaqu kuwa kaga xaqnimo badan aanu nahay bilmulki boqortinimo minhu isaga anaa yakuun xaggey uga ahaanaysaa ay ayna yakuunu lahu xaggey isaga uga ahaanaysaa almulku boqortinimadan siintan calaynaa korka yaga walxaal anagu naxnu anagu axaqu aanu kaga xaqnimo badan nahay bilmulki boqortinimo minhu ay min daaluut walxaal sidee buu u yeesha lam yu'ta aan la siin saca fidsanaan saca fidsanaan min almaali ah iyadoona de aanu ahayn maalba ma hayso ninkan caydhee saboolka ah malaha qabiil ahaana jirib kaloo ka tirsanaa bay culimmadu leeyihiin qaala markaa wuxuu yihi <laughs> nebigi ina allaha alleh istafaahu isaga ayuu doortay calaykum korkiina ka doortay amba isaguu idiin dooray wazaada alle wuxuu u kordhiyey hu isaga basta awood buu rabbi u kordhiyey amba fidsanaan buu rabbi u kordhiyey fi cilmiga loo siyaadiyey iyo waljismi jirhkaba wallaahu allana yu'ti wuu siiyaa mulkahu lahaanshihiisa man yashaa'u kuu doono ayuu alla siiyaa oo addoommadiisa ka mid ah wallaahu alle waasic allaha fadligiisu ballaadhan yahay weeye subxaana calime cilmiga badan wa qaala wuxuu yidhi haddana lahum ayagu wuxuu ku yidhi nebiyuhum wuxuu ku yidhi waa nebigooday la hadlayeene ninkan ayaa boqor idiin ah markaa inuu boqor idiin yahay oo diray waxay ku garan lahaayeen hidani daaluud bay noqonaysaa ina aayata mulkihi ninkan daaluuda boqortinimadiisa astaanta lagu garanayaa aaya waa calaamad asalkeeduba wa qaala wuxuu ku yihi lahum nabiyuhum ina aayata mulkihi ninkan daaluuda boqortinimadiisa astaanta lagu garanaya an yaatiyakum khabarkii inad an yaatiyakum inuu yimaado wey an yaatiyakum waa inuu idin yimaado attaabuut sanduuqi waa sanduuqa isla waxaa laga sanduuq laga qaaday inuu aha fiihi xaal ay ku sugan tahay waa inuu idin yimaado sanduuqaasi sakiina xasilooniye ay ku sugan tahay xasilooni xasiloonidaasoo min rabbikum xagga rabbigii ka ahaatay wa baqiya xaal ay ku sugan tahay hadhaah wa baqiya xaalug oo fiihi baqiya xaaluu ku sugan yahay hadhaah hadhaagaasoo mimaa kii ka mid ah taraka ay ka tageen aalu muusa muuse uu ka tegey amba muuse aarkiisa iyo wa aalu haaruun taxmiilu xaal ay sido waa inuu idin yimaado hu sanduuqaasi almalaa'ika malaa'igiyada sido waa inuu idin yimaado ay dhexdiina keento ina fii daalika kaa maaragtay imaantinka noocaasa la aaya aayad baa idinku sugan cibra iyo calaamad lakum idinka in kuntum mu'miniina haddaad tihiin markaa sanduuqani macruuf buu agtooda ku yahay oo wax laga qaaday baqaayaadkan ku jira ee nebiyullaahi muuse iyo haaruun ay ka tageen inagu ma naqaano waa laga yaaba mufasiriintu inay aqwaal soo ururiyaan ay wax sheeg sheegaan laakiin adiga laguguma addoonsan oo intaa qur-aanku qisada inooga sheegay ayaynu ku gaabsanaynaa iyo haddii adilo kaloo saxeexda helo markaa dagaalkii u bax falamaa markii fasala uu baxay baaluut ninkii la soo saariyo boqorkii noqoy reer bani israa'iil kacaysayo ilan jaaluut iyo ciidamadiisiibaa la dagaalamayay falamaa markii fasala uu baxay daaluutu daaluut markuu baxay biljunuudi ciidamadiisii markuu la baxay waa intii reer bani israa'iil ka raacday biljunuudi markuu la baxay qaala wuxuu yidhi daaluut inna allaaha alle mubtaliikum wuxuu idinku imtixaami mubtaliikum kii idinku imtixaami weeye binahar webibu idinku imtixaami doonaa waa webi ay ku soo baxayaan binahaar webibu alla ah idinku imtixaami doonaa ee faman qofka shariba cabba minhu webigaa qofka ka cabba ee ka dherga falaysa qofkaasi ma ahaanin minii mid aniga iga mid ah minii mid aniga iga mid ah ma ahan maana ciidamadayda ka mid aha waman qofka lam yadmac aan dhadhamin lam yadcam aan dhadhamin hu waman qofka lam yadcam aan dhadhamin hu maaragtay wadigaasi fa innahu qofkaasina minii aniga mid iga mida weeye ilaa man qof mooyaane ikhtarafa darsaday waa darsashadaa ikhtarafa darsaday gurfa darsasho biyadihi gacantiisa laakiin qofku hadduu mar sidaa u darsado intaasina waa fasaxa weeye waa haraadan yihiin waa lagu jiradayaa biyana cabbina baa leyi layrigay ka mid tahi moogta fa way cabbeen minhu webigiibay ka cabbeen ilaa qaliila in yar oo minhum ayaga ka mida mooyaane ina biyaha inay iska ilaaliyaan mooji waa laydinku imtixaamayaa biyaha cabbina biyibay cabbeen falamaa markii webigana way ka tallaabayeen jaawaza uu dhaafay hu webigii damiirkaa webiga u celi huwa baaluut falamaa markii jaawaza uu tallaabay hu webigii huwa baaluut markuu ka gudbay iyo waladiina kuwii aamanuu alla rumeeyey ee macahu ay maca daaluuti ahaa amba maca daaluuti markay ka tallaabeen oo intii kale ma og tahay ilaa qaybi way hadhay qaybtii kalena waa kuwanoo ilaa qaliilan minhum baa layidhi intii kalena biyahanay cabbeen kaar bay qabaan halkaas iyaguna ku hadhayaan intii soo hadhay maaragta qaaluu waxay idhan laa daaqata awoodi lana annaga noomay ahaanin alyawma maanta ay alaana hadda bijaaluuta jaaluut aanu kula dagaalanno iyo wa junuudihi ciidamadiisa wax awoodaanu hayna ma jirto qaala aladiina kuwii waxay idhaahdeen annahum ayagu mulaaqu llaahi alle kuwii la kulmi inay yihiin kam badanayo badana khabariyaa la yidhaha kamtan maogta cibaaraduna waa litakfiir kam in badanoo badan badanayo badana min fi'a koox qaliilatin yar oo halabat ka adkaatay mubtada khabarkiisa wey halabad ka adkaatay fi'a koox kaiira fara badan biidni illaahi kaga adkaatay wallaahu alle maca asaabiriin kuwa sabra ayuu la jira iska socay markaa isagii walamaa markii barazuu ay u bambaxeen daaluut iyo ciidamadiisii walamaa markay barazuu u bambaxeen lijaaluuta jaaluut iyo wa junuudihi walamaa markay barazuu wowgaasi wuxuu taagan yahay daaluut iyo wa junuudihi ma markay barasuu baxeen lijaaluuta jaaluut markay u bambaxeen iyo wa junuudihi ciidamadiisii qaaluu waxay yidhaahdeen waa intii ma arkaysaa ee dee rumaysnaydeeda ee daaluutin la socotay ee ciidamadiisa ahaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow afriq ilaahay ow shub bay yidhaahdeen afriq shub calaynaa korkayaga ilaahay ow ku shub sabraa sabir ilaahay ow nagu shub oo aanu sabirro afriq ilaahay ow ku shub calaynaa korkayaga sabraa wa habbit ilaahay ow shub aqdaamanaa sug oo aana noqon kuwa wansurnaa nooga hiili cala alqowmi duulka alkaafiriina gaaloobay fahazamuu bare ilaahay bay baryeen fahazamuu way jebiyeen daaluut iyo qoomkiisii hum jaaluut iyo ciidamadiisii bay jebiyeen laba damiir baa yaalla midna waa wawga oo wuxuu ku dhacayaa daaluut iyo wajunuudihi humtuna waxay ku dhacaysaa jaaluut iyo wajunuudihi fahazamuu way jebiyeen daaluut iyo ciidamada daaludkumaa ka mid a ah, nebiyullaahi daawuud waqatala wuxuu dilay daawuud nebi daawuudna wuxuu dilay jaaluuta buu dilay waa ninkii ciidamadaa haystay wa aataa wuxuu siiyey hu daa'uud allaahu alle wuxuu siiyey almulka baa rabbi siiyey boqornimo iyo walxikma nebinimo wa callama ilaahay wuxuu baray hu daa'uud mimaa kiibuu alla baray yashaa uu doono hadday tahay duruucdoo la sameeyo iyo xadiidkii loo jibciyey intaba walowlaa haddaanay ahaanin dafcu llaahi masdarun mudaafun ilaa faacilihi walowlaa haddaanay ahaanin dafcu llaahi alle celintiisa annaasa uu celiya joojiya ka bedel bedel bacdigi weeye bacdahum ay walowlaa dafcu llaahi bacdahum walowlaa haddaanay ahaanin dafcu llaahi alle celintiisa annaasa uu joojiyo ama ka bedel bacdahum alla uu joojiyo bibacdin barhka kale uu ku joojiyaa haddaanay ahaan inuu iska horkeena lafasadat waxaa fasahaadi lahaa alardu arladaa fasahaadi lahayd walaakina allaha ha yeeshee alleh duu fadlin fadli allaha leh weeye cala alcaalamiin caalamka horkooda tilka taa laydin soo sheegay aayaatullah ilaahay aayaadkiisii weeye natluuhaa xaal aanu akhriyayno aayaadka calayka korkaaga aanu ku akhriyayno bilxaq wainaka adigu nebi muxamedow la min almursaliin kuwa la diray mid ka mid a ayaa tahay baa ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala subxaanaka allahuma bixamdik waashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk